على كل حال وهو الأمر في الصلاة أو غيرها إن كان كل غير على وضع الصلاة يعني بدون كاس أردت ريسي سوريا محاب بحي في أردت أغيرين مدفاس إنا الزبين هاي أما إنا تأدي هاي أو يكسكرون على رواء أدي لمت يدين ما فيسي فأفهايو ولا تسايو مليون فيسي أفهايو علاقة dadkaasi kuma anfixiyey hadisina aha la arkaayo daatagii mala arkaayo haddaan lama arkaayo hidabkii lama arkaayo laakiin markii albaab asdeensida i-ey afkiinteed waa la arkaa ama kibaabka afkiinteed asdeensay waa la arkaa ama banaan haddii asdeenso la arkaayo taasi waxna gadaysee aada loo arkaayo loo arkaayo antahay ama afkiinka abaarin abaarta afkiinka abaarin afkiinkeedi hadinada arkaayo asaayibu ajidaman waxma riwaayo jawaaga mujallada silasaad afkiina joojiyo mid waciisa lama dhawaranta mala kala ajaro midkii wala arkaa afkiinkeesi dalbanaha bisocd afkiinkeemala qowlid wala arkaa taas o riwaayo afkiinadaadeen oo afkiinka lagu arkaayo afkiinkeedi arkaayo sidaas afkiinkeedi banaanka afkiinkeedi arkaayo waxma riwaayo qofka ada duntiga arag meel banaan ku casi kuyahay akuusa abaartuma gabaasaa gooyo habkaa waku arkaa taas aragtida awdiin asyaa la arkaa laakin sida la arkaa saddexdii rasoolaa la arkaa ajaminaa la arkaa baaden kurus warbatina waa qaala ma dhiwaayo laakiin asaal asyax ma dhiwaayo walajidana waxaa la wadaa hilibkaas wax afkura helin dalool haba ahaadee diina ahaado dhooba isku salaax dhooba isku malaaso riiqin dhooba isku malaaso dhooba isku salaax dhoob isku salaaxo oo xasuus yani coosa isku isku dhejiyo oo warqan calaama ku dhejiyo amaa isku dirin diin oo diin laba isku yani dhexgalo galo dhooba isku askaro ولو دين وما انتظر ولو منع لقدر ما لقدر ولو دين معه ولو أفأ ولو دين ولو منع ضروري أعوذ دين دين أردت ليل أو أردت ليل دين وضع أريو منع لقدر تاريخ مقدرين meelaasa iskaalkiisi oo craabkiisa iskaalka oo niwaaya isaga jiro ninkaa kamid ah maa unka jiro laakin adina baraka cilmi nacma taxaana kaynko amase dhiinin manaca waxaareebo dhiin are weli dhiinin dhiinina abareede dhiinin ooba abareelo aragtiyada cawrada dhicod areebo asaxaabi dhamaanan diiba areeo ka jirin oo boor leh maa un ka jirin oo boor leh fii saaki ma aha diir boor leh waayo فوق تسوير بالبضان يجيب تبين ويسجي واجب الحقوق وبكل ملاكه واجب حاجب السواية على فاقد الصحابي ثم الرواية جاسم السملاك واية قد صلاحه واجب دي رواية هذا وجود ما في بشرة ولدين aaad ama xadiis ku dhejiyey ama ukadirin ada ahaado maa undiya dhahaado ama undiya bacree waay walow manaca abareeweed walow aba ahaado manaca siroonayo idraaka looyo bashara maa unkadin ada ahaado isaa waxa waaye diyo oo door leh astaxgalay awradiisi kundisiisi iyo dirdigiisi waa iswaa si qariyo biha qariyo masalan ba wuxuu ku suuroodaa alaab janaadey bacdii waxaa ku dhex jiraa diin oo boob leh oo saaki aan ahayn waxaa ku dhex jiraa diinii waxay gaareen ay soo gaari ilaa hundkiisin aa soo gaaray ilaa xanuunka korkeeda ay soo gaaray janaadada hortiisa soo oo janaadada ogtahay dhuhuudkeeda ku lama baaha hadii janaadada hortiisa keena yani diliq goor dhexda isku jir oo saasi ahayn awlihiisa askarakudiriisa macnaheed walaazayaas hortisakan waa kudufahaa salaadaas oo ansixiisaa isaqan la-aana diliq oo wiilkiis aan sheegi karin salaadaas waxay kaxaysaa waxaa laleeyahaa hiyo oo fajir ah aculis asurtay manoogaa bujaalkidle waay loodeedan wamaa antadirina iyo oo goor lah alea cawrigiisii waxaa askiray hi oo yani hi oo magaci dunya waxa ahaado askir u ahaado dunya mara u noqday acurris daweeshay laakiin haddii bina siyaasi adiyaaye oo qof kala arkaayo biinaas dhexdii laga arkaayo salaadii ansaximayso siyaa siyaasi waaye nadiif waaye adisdhexgalo yani siyaas dhexgali waaye laakiin kutubaxay waaye baxsadran oo si siyaasi waaye salaadiisi ansaximayso maxaa yeelay awradiisi mastuur maaha baasakahaa min dalo dhexdeedii galac malasakahaa dalo dhexdeedii galay kale oo saafi eh kudhex galay oo ninkii maraaya kudhex jiro aad iska arkaayo waala arkaa gal waala arkaa ma arkaa ninkii banaanka jiro waa arkaa alabka xoojinka qalina manayaawi islaamkiisiiya maadaa asmaa manaca idlaaq min albasharati maada mujarayda macnaha dajaray ilaali maxay noqonaysaa dardihi wa shardihi shardi saafiri manca manca idlaaq manca idraak ilmi lbashara manca idraak ilmi lbashara منع ما منع منع إدراك علوم البشرة يدرك يمكن في أركان يمكن غير منع كان فورود بسلام وما كتيرين نفاذ وانت على كده كتير على كده وجه يعني أقل ولا ملك أو يقول الكلام لا إلا ضمير ضمير فعلي هو من هو منعه هو منعه ديني منعه ديني هناك هو كان الكافر أبا هذا ما هو كافر هذا هو كان كافر أبا هذا ديني هذا الكافر من الكافر هذا مشهور مثلا يعني aabati malaga waaye sida waayo damaa waaye marka soo waayo waajib ahashadiisi waaye asaxuu qawkasminka badan wajibuka badin intii waajib ahashayda alaa saaqadi soobi kii mala waaye naasa dhawaayo waajib ahashadiisi waaye waajib waxaa waajibaa qad raqacnaahu caashirka meeshiisa koreeyo cashirkeedia waajibaa qad raqacnaahu yani saafirka fardidahiisii inuu asturna awaajiwaa wajawaanibihi oftiisbiimaalibi musalli sacdaam uu ka dukaayo farjirihiisi asturkeeda awaajiwaa satraf asturo wajawaanibihi wajibu waxaa waajiwaa sadru jawaanibihi maqti sadru jawaanibihi yani inayaalkiisi asturkoodii awaajiwaa laa askalihi laa sadru askalihi oofirihiisi afarkiina waajibo yaxsabhu aafirhiisi afarkiina waajibo qadr aclaa la afsabihi masali wale yani oo naag aftaanta naag ba ahaato satriga masdar mudaafun ilaa faacilihi waay damiirka mudakar ah aclaahu wajanibhu jawaanib wajawaanib aclaahu وجوانبه وأسفله مضاف منحول فهلاي ولا تأنيث لهاي ويجب ستر أعلاه فرجره في أستر في سواجرا وجوانبه نعيشي يسلل نعيشي أستر في سواجرا ولو رؤية في الأرض عورته عورة من جيده جيده حد لغا macnaha cambuurka qoolkiisa hadii laga arko meesha kamiiska ah, aad ufuran weyne yani hadii laga arko cawratuhu cawratmusalin low ru'yat hadii la arko cawratuhu cawratmusalini ka musaliga cawradiisi ahaada maaga ahaada hunka ahaada yani hadii laga arko min juudihi cambuurkiisi qoolkiis laga arko fii rukuucihim oo rukuuckiisa la arko oo ayr rukuuc ayrkiisa la arko lam yakfi xambuurkaasi asturdiisii satri ahaan uma kaafi haayo hadii meer laga arkaayo markaa arkaa ama wiilkiisii markii sujuudaaya la arkaa ama markii oo rukuucaya mehaas oo hoosta kafiina laga arkaa markaasi maxaa siri imam radi allahu tacaala canhu radi allahu tacaala canhu wa falyadurahu falyadurahu hasoo jiido xeradimha ku xidhnaad hasoo jiido aku xero hadis ahaay yani silki hadis ah silik hadis ah soo xero hadis ah shanyeeri shanyeeri yaa soo jiido qoorka ku xidhnaay laakiin si oo duurkaas i macnamee oo ambuurka qoorkiisa waaye inaad ku xir ma ahaan hajiino oo amase yashuudka axiro yashuudka axiro axiro oo wasdahu wasadahu dhexdiisa axiro dhexda as xiro qoorta makafur dhexda as xiro haddii dhexd as xiro os as markaasi waxa oorada ahayd oo daba surati walart oor ahaayen oo ahaayen rukbati mamuuqahaayaan intaa xiro asaalihi waa jawaanibihi walaw ru'yat bil arkaayo cawratu cawradiisii musalliga cawradiisii oo la arkaa min juudigaa laga arkaa ambuurka qoolkiisa laga arkaa fii rukuucin fi xaalati rukuuca la arkaa oo ayri xaalatu rukuuca geyrka sujuudkii an yafti xamdu qamiiskaasi astur umakaati haayo asturkii makaati haayo wakufilnaa haayo eesees yeelaa qareezuuraho falyazida huwa soo jiido jiido xergi oo xirnaha soo jiido ama kasamiyaa kusoo jiido asoo hoorta asoo xero galuuska aku xero haddii galuus ahay haddii shiniira shiniira kusoo xero haddii xero kale ahay xeriga kusoo xero inta aad oo asturo si oo awrba loo arkin oo amase taas maho ha asturo oo amase yashudda a xero aad a u xerado wasaadahu wasatahu dhexdiisii musaliga dhexdiisa ha xiro dhexdaas xiraa inta oo yani ku dawoolmayso awradiisii yaas xiraa wakaas laa asfalihi laa asfalihi mawaajib asfal musali ninka dukaayo haddii macnaha oo laga arkaayo hoos laga arkaayo taasi wawaajibaayo ولو رؤيت عورته من جيبه في ركن أو غير لم يكفي وله وحا بنان منك أسلها ستر بعضها أورد بعض ذلك أستر تالا بنان بيده فعنتيسي أسكو أسكر في الأصح من غوانه في الأصح من غوانه أنا فعنتيسي أسكو أسكر يا بنان معناها وحاله وضع مثال وحوى mansuurihina hadda si oo loo arki lahaayo walkeeda isi loo arkaayo manaa yastur aclaahu wajawaanibahu baaqid thawbi haddiise walow kaana fi hamdi salaati awradan xageelaya markaas oo la asturaayo waxaas asturaa korjadihiisii iyo dhinacahiisii as asturaa laa asfano ma waajibaayo mhm. waajibaayo kala jeedada waaa awradaadii waxaa la diidaa waxaa la diidaa waxaawaaye awradaadii kor in laga arka waa la diidaa kor in lasoo asturaa waajib ah dhinaca la arkane waa la diidaa macnaha waatan hadda haddii awradiis la arkaayo markiis rukuucaayo ama markiis sujuudaayo ama markiis soo kacaayo waxaa laga arkaa cambuurka hoortiisa laga arkaa sun aragtiinadaa qayb ma aha in la arko qayb ma aha loo isla meel banaan cid lagu dukaayo awargiisi waa la arkinaya bilquwati waay laa bilficli quwa lagu arkaa bilficli maaha macnaha in coodii la arko aa loola loo loo cid la joogo oo coodii la arko aa loola ha uqaadani low adi cidda tihi ama mugta ku jirtid oo adiga meel aad joogtid oo mudi aad ku jirtid awr lama arkaayo uqaadan waxa waaye salaadaadii horta marka waa asaxdii au qaadanin salaadaadii awrdaa lama banaan banaanaad joogtaaye mugdi aad ku jirtaaye awrdaa lama arkowaayo salaadaa waa ha u qaadanin maxaa yeelay ru'yada qayb maahin hadda waxaa loola jeeda aragtina bilquwa waaye filquwa aanu arkay macnaha waxawaa bilquwa lu arkaa banaaya juuta kalayaa adukadhowhaasa bilquwale loo yani oo qaf yimaado nin yimaado oo wax arkaayo waa ku arki lahay waaye loo nin arkaayo adis adoo dhala-aan yani ordaa fiirin tahay oo qofna as yimaado dadna ku arki waayna haddaan laakin loo oo qaf as oo yani asku yimaada nin asku yimaado oo wax arkaayo ku arki lahaay waay saas bilquwati waayo maahine waa la arki hadda maaha bilquwati iyo bilficli waay bilficli waxaa lahaa hadii la fiiriyo oo la arko markaas hab asjuugo oo la fiiriyo oo la arko waxaa loo warbixiyaa bilquwati laa bilficli macnaha waay waa la arki macnaha waxaa waaye lagu adiga banaanka shirkiyeysa aan mugta ku toogeysid oo qof asku yimaado asku arki lahaay nin arka wax arkaay asku arko kaasa taas waay bilquwati waaye laa bilficli ma ahaa bilficli waa daawjeeda maay hadii adiga tukadaasid horna ku adku bilficli waaya cadaan waay min oo adaa kutugaysid lal-aantii qadki meha maraya ku arkaa kaas bilficliya leedaha laakiin meel banaanaad kutukinaysaa yani lal tahay ama mugdiyaad tahay low kafi maado oo ku arki lahay bilquwa leedaha bilficli waxa waay hadda la arkaayo ba waaya markaas saasa kan tafsiirkeedii waxaad eedahay bilquwati laa bilficli fuqadaa isticmaashaa mantiqna waaye waana mantiq waaye bilquwati laa bilficli fanigaas uxela macnaha loo yani maloo jeedo waa la arku haya looma jeede law xata simeero waxaad kahay ad arki lahay saas alwada bilquwati kaa waaye laa bilficli maaha bilficli haddaa baloo jeedaa markii oo afka afkaa joogo adeeq la-aan min dad joogo aftooda la-aanadi بالفعل واحد كان بالقوة واحد لو لماذا أو من لماذا أسكو ضيو حتى وفأت لها بالقوة واحد تأسر واجب وحواية أو أسطر تادي وحواجوا قر من عيها أسطر خاص لها أسطر ما يا مواجبته معناه أورديسي ما لها أركايو عندورتيسي صوتيسي أما قربكيس على الأركاء قربكيس هوين عندورتك xukunkiisa weyn ala arka maalanba ansaxi mayso hadii saa loo arko ansaxi mayso alaa kuli xaal aruurka dhamaantiisi madaarka waxaa waaye horada aragteedii bilquwati ficil baa lu arkin bilficil baa lu arkin laakin bilquwati baa dul arkaayo hadii awradiisi jeebkiis laga arko markii rukuucaayo ama markii joosaayo markii sujuudaayo yani mafafihaayo makufilma astur maahin maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa maxaa laga rabaa falyazurahu meeshaas ambuurka jeebkiisi ahaayo qoorta xaggeed oo fiidi yani xerog ha usoo jiido shan yaro ha usoo jiido ama dhexda aka xero saatirkaasi hasoo jiido hadii si ay xerog le amase aad iska dhexda asaxero saasaas muasurahaa hadda jawaanibta ama koor qamiiska xubkiisii wax kale haddii ay oo kala baxaa la wada masalan haddii aan guriga kala baxo markiis rukuucay waa kala baxaay waa fiidma masalan yani awradiis waa la arkaa awradiisi oo ahayd sulbada iyo rubbada inta udhexaysa ahayd waa la arkaa amase jawaanibtii aa la arkaa jawaanibtiisi duleyl aa laga arkaa meel oo oo furmada lagaasa ah maxaa baxay haddii hoos laga arko haddii hoos laga arkaayo ambuurka hooskiisii laga arkaayo ama hoosintii hoos laga arkaayo waxba maaha masalan ba meel koraska kukoryaa masaajidka korkiisa saasa dhawayaada oona hoosaas joogaa midka hooskiisa diida meesha oo ku koreeso aas joogaa kutukadi waaya kanna waxaa joogaa hoos kacadkii joogan kacadkaana hooska dayahay ninka korka dukaa hoos kacadkay oo korka dukaa sarwaalna maqabo amase dhulkaku dukahaada hoosa laga arki hada waa ujeedaaas kor adjooga usugaa hadna hoos adjoogtid mee laga arkaayo adjoogtid oo hoos ooriis adka aragtid waxna dhibaayo waxdamaahin sadexdiisa bakarkiisa ala dardigiisa ajarni hoos looga jeeda ka hoosna waa aftihaya kasokoraasjeya kaas waqaba maaha haday damaytid ama dhulka tutukhaa adigana waxaa jirtaa maha tutukhayo gadaashiisaas jirtaa oo hadda nootay qofka rigaal male cowrgiisiyaa feelantay marki sujuudayay cowr hadda cowr iya danootay waasaa maaha arsayaa waasaa loo arko sakartiyadaasi wax maahin maxaa yeelay aragtiyadaasi min asfala ahaatay lana ru'yatahu allada waxawaa min asfalin waaye salaadaasii nisaa oo saacoodii loo arkay salaadiisii salaad oo ansaxdi waaye saxiixa waaye maxaa yeelay maku wujuubta sarwaal nafsaat sarwaal inaad fadhado markuu sujuudaayo oo cawraysa asi ahaan asi qaato maku wujuubto wax ku wujuubi ma aha wax kujuubi ma aha waajifa kana ma buuxda taas masaha jirta fooqlaas kajifa laas kajifa qawradiis marki rukuucaayo a marki sujuudaayo waa arkaa saxdiya ka arkaa waxaad arkaa cadardiisi waxaad arkaa meelahii kaleeto xunxumaad arkaa cawradaheed sabamn waa hadii hoos ba laga arkaayo oo kadi laga arkayo wax ma dhiwaayo satru aclaa waa waajiba wajaanbu laa asfalihi mawaajibo laa asfalihi hoos in la asturo mawaajibo hoos waa laga ar maxaa yeele aragtin walaa hoos laga arko waxba maahin aragtin walaa oo hoos laga arki kor laga arko waa kuburi karaa ama dhinac laga arko kuburi saa ama hoos laga arko salaadima buriisu salaadiisa salaadkiiyo waa waxba makahalaawin ee maxaa yeelay saldaan labasidiis mawaadima walow satara walow satara imaan waxaa tiri walow satara haddaw astiro bacduhaa cawrada bacdigeedi iyodii gacantiisas ku astiray iyodii gacantiisa walow waxaa banaan satru bacdihaa bacd alcawra asturkeedi aw ah banaan inaad qariyo biidii gacantiisa bilaftaxi manaaqadano macnaha cawdiisa gacantii isku asfaray khilaafta intas bas khilaafta imaa inta waay bilaftaxi aalheli khilaaf amaha khilaaf imaaa hadda waay yirda astur gacantiisi laa biidi weeriga ma askirin ninkana gacantiisa soo saaray meesha a soo jiiday asaas ama nin kalaaba awhiyaa gacanta ka saaray asaas hortoo ah asaasay yani firasaxi yani jazmani jazman waa ansaxaysaa salaadiisa waa ansaxaysaa asaas markii gacanta deed oo reer ah oo au daboosho cawadiis amase gacankiisii fatalyihiin gacantiisii kala laa biyadi ayrihi laa biyadi ayrihi ki gacantiisii maya gacantaas gacana soo jiidatay ama nimaa cawrni kala cawradaa gacanta ku saaray ku daboolay ama adaa soo jiidadki gacanta ay gacantiisa cawrni saarto sana raali ku yahay jasman waaye kal asax ma ahe jasman waaye asaxiixasi maaha marki oo gacantaadi ay tahay maxaa yeelay ninka shi gacantiisi khilaafaa ku jira oo saasu imana qaraayo maxaa yeelay jirkiisi a jirkii asturay gacantiisi jirkiisi waay intaas asturayna jirkiisi waay jirkiis jirki asturo faasaxi ma ansaxaayo khilaafka uma khilaafka saasa ukeenaa lo yani cawradiisi oo shay usheecan ahayn oo munfasil ah oo ka inkisaabsan qadku asturo taasi wax ma ahaa kisman waaye salaasna ima ahaayo salaasna ima ahaayo salaasta ma ima ahaayo maqsuudku waxa ahaa astur walahu satru bacdihaa cawrada bacdigeedii bacdigeedii asturkiisii a u banaan asliga yani yani waxa waaye socodii hadii ahaan waay xooladii oo socod aan ahaan batarkii ma aha qubulka ma aha oo quburka ma aha ama se yani meeshaba naftaadiaa la wadaa laakin laamid